الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد calaamaatu lismi waa ismiga iyo calaamooyinka lagu garanayo waxaynu arki doonaa calaamadaha ismiga iyo calaamadaha ficilka iyo calaamadaha xarafka intaba calaamaadka ismiga sidaynu dareemayno al ayaa ugu horaysa al ayaa calaamadaha ismigu uu leeyahay ugu horaysa erey kaste oo al aad ku aragto inay ismi tahay ayaa dareemaysaa sida alxamdi oo kale waa ismi waayo al ayay wadataa alinsaan oo kale waa ismi al ayay wadataa aljabal oo kale waa ismi al ayay wadataa alkhayru oo kale waa ismi al ayay wadataa alixsaan oo kale waa ismi al ayay wadataa alislaam waa ismi oo albay wadataa aliimaan waa ismi oo albay wadataa alrajulu waa ismi oo albay wadataa haddaba calaamadaha ismiga lagu garanayo nambar kow al ayaa ka mid a ereyga a ayaa ismiga calaamad lagu garanayo ah. calaamada labaad waa atanwiin sida aan dareemayno calaamad taaniya oo ismiga gelaysaa waa atanwiin wahiya tanwiintu nuunun waa nuun nuunta oo saakinatun reeban nuunta oo zaa'idatun zaa'id ah nuunta oo talxaqu gelaysa aakhir alismi ismiga xaggiisa dambe lafdan marka lagu dhawaaqayo watufaariquhu way faaruqaysaa khadan marka la qorayana asalba tanwiintu ismigay calaamad u tahay ee ficilkana calaamad uma aha xarafkana calaamad uma aha tanwiintu waa ismiga oo qura calaamad uu leeyahay ismigu ayay tanwiintu noqonaysaa haddaba tanwiinta toban baa loo qaybiyaaye afar tanwiinood ayaa ismiga calaamad u ah waxaana tanwiinta lagu tacriifiyaa waa nuunu nuun nuunta oo saakinatun saakina ah zaa'idatun zaa'ida ah talxaqu gelaysa aakhira lismi ismiga xaggiisa dambe lafdan lafdi ahaan wa tufaariquhu khadan qoraalkana ku faaruqaysa tanwiinta afar bay uqaybsamaysaa yanqasimu tanwiinu tanwiinku wuxuu u qaybsami ilaa arbacati aqsaamin afar qaybood ayuu tanwiinku u qaybsami tanwiinu tankiiri waa tanwiinka tanwiinu tankiirka la yidhaa wahwe tanwiinu waa tanwiinka allaaxiqu haleelaya lilismi ismiga ayuu haleelayaa almabniyi la bineeyey annakirati ee nakirada ah waxaa la yidhaahdaa tanwiinta tanwiinu tankiirka la yidhaa ismiga nakirada ah oo qura ayay gashaa ismiga nakirada ah tanwiinta gelaysa ee magaceega la odhanayo tanwiinu tankiir ismi bay calaamad u tahay ismiga haddaba waxaa la yidhaahdaa tanwiinu tankiirku marka laga warbixinayo ismiga waxaa ismiga loo qaybiyaa laba qaybood labada ismiga loo qaybiyo ismigii maalan markaan soo qaato waxaa ismiga loo qaybinayaa laba qaybood inuu yahay labadan qaybood ee ismiga uu noqonayo ismiga waxaa la odhanaya inuu ismigu yahay mucrab mucrab inuu yahay iyo inuu ismigu yahay mebni mebni inuu yahay waa cashir inoo iman doono kolley mucrabkaa waxaa loo qaybin doonaa biidni illaahi tacaala inuu yahay mucrabku munsarif iyo yahay mucrabku ayru munsarif ayru munsarif inuu yahay labadaa ayaa isna loo sii qaybin doonaa mucrab munsarifa iyo mid hayru munsarifa mebniganna waxaa loo qaybin doonaa inuu mebnigu yahay macrifo iyo inuu yahay mebnigu nakiro labadaasaa loo qaybinaya kolkaa la soco oo mucrabka laftiisu macrifiya nakiro u qaybsami mebniganina macrifiya nakiro ayuu u qaybsami haddaba tanwiinka tanwiinu tankiirka la yidhaha ismigu gala qaybta sida aan dareemayno tanwiinu tankiir markaan doonayno mebnigu u gaar yahay mebniga ayuu gelayaa mebnigana qaybta nakiradaabuu kasii gelayaa tanwiinka halkaa galay abtirsiintiisu ismibuu galay qaybta mebniga abuu ka galay qaybta nakirada abuu ka galay kaa ayaa la odhanayaa tanwiinu tankiir ayaa la odhanayaa sida aan dareemayno hadaba tanwiinu tankiiri waa tanwiinu tankiirka koobaad wahwa tanwiinu waa tanwiinka allaaxiqu gelaya lilismi ismiga almabniyi ee mebniga ah annakirati ee nakirada ah waa ismi mebni oo nakira ah weeyaan sidaan dareemayno annakirati ee nakirada ah sida sahin oo kale sahin aamus weeyo sanqadhoo dhanka aamus milu sahin oo kale weeye ereyga sahin ah oo kale weeye sahin waa aamus nuqdo yarba halkaa daba taalla sahin oo sadarku halkaasu ku dhammaaday sahin tanwiinu tamkiini sadarka kalaa ka bilaabanaya tanwiinu tamkiini ka labaadna waa tanwiinka tanwiinu tamkiinka la yidhaah tanwiinka haddii la yidhaha tanwiinu tamkiin tanwiinu tamkiinku waa tanwiin ismiga gala oo qeybta mucrabka ka gala welibana munsarifka ah tanwiinu tamkiin abtirsiintiisu ismiguu gelayaa oo mucrab ka gelayaa oo munsarifka ayuu gelayaa sidaasuu tanwiinu tamkiinkuna noqonayaa tanwiinu tamkiini waa ka labaad raqam in loo sameeyaha tanwiinu tamkiini oo aani laga dhigo wahwo tanwiinu waa tanwiinka allaaxiqu isna gelaya lilismi ismiga ayuu gelayaa oo ismiga ayuu haleelaa wahwo tanwiinu waa tanwiinka allaaxiqu gelaya lilismi ismiga ayuu gelayaayoo ismi ayuu haleelaa almucrabi mucraba almunsarifi munsarifa wuxuu gelayaa ismi mucrab oo munsarifa ayuu gelayaa sida rajulin oo kaleba weeyi oo nin ah rajulin rajulin oo kale nuqdo ayaa halkaa taallo sadarku halkaasu ku dhawaaday milu rajulin buu ku dhammaaday tanwiinka saddexaad waxaa la yidhaha tanwiinulciwad baa la yidhaha waa ka saddexaad tanwiinka saddexaad tanwiinulciwad baa la odhan haddaba tanwiinulciwadka marka la doonayo waa tanwiin ciwad iyo bedelka ah jumlo la xadfay ama bedelka ah sidaynu garanayno kelmad la xadfay ama bedelka ah xaraf la xadfay kolkaa yowm oo kale tanwiinka gala ama xiin oo kale markuu ilaahay leeyahay wa antum xiinaidin tanduruun ilaahay markuu leeyahay xilliga ay naftu baxayso wa antum xiinaidin tanduruun markuu rabbi leeya wa antum xiina idin tanduruun ereygaa xiina idina tanwiinta ku jirtaa waa tanwiinulciwadoo jumlad idilbay ciwad ka tahay macnaha waxay ahayd wa antum xiina takhruju ruuxu id takhruju ruuxu takhruju ruuxdaa ka xadfanay tanwiintani ciwad ka tahay waxaa dhici kara inay jumlo idil ciwad ka tahay waxaa kaloo jira tawiintu inay kelmad ciwad ka noqoto oo sida maalan oo kale marka aynu leenahay kullun fii falakin yasbaxuun ama kullun fahima darsahu baan idhi maalan kullun fahima darsahu haddaan idhaahdo kullun fahima darsahu oo kale haddaan idhaahdo maalan kullun fahima darsahu haddaan idha ereygaa kullun a tanwiin baa ku jirta tanwiintaasi waa tanwiinul ciwad waxay ciwad iyo bedel ka tahay sida aan dareemayno kelmad la xadfay oo meesha laga xadfay ayay ciwad iyo bedel ka noqonaysaa waxaa weye kullu daalibin fahima bay ahayd waxa dhici karta inay tanwiintu ciwad ka noqoto xaraf xadfan markay xaraf xadfan ciwad ka tahay waa jawaarin oo kale jawaarin jawaarin marka la leeyahay ereyga jawaarina tanwiintani waxay ciwad ka tahay xaraf xadfanoo jawaariyabuu asalku ahaa jawaariya maa laa yansarif buu ahaa jawaariyaa markii yadaa la xadfay ayaa yadaa laga soo ciwad qaatay maxay inaynu nidhaahno yada xadafkeegu wuxuu ciwad ka yahay sidaan tanwiintu waxay ciwad ka tahay yadii la xadfay tanwiinulciwadi waa tanwiinulciwadka saddexaadna wahwa tanwiinu waa tanwiinka allaaxiqu gelaya likalimaatin kelmado ayuu gelayaa xudifad minha laga xadfay xarfun xaraf laga xadfay ow kelimatun ama kelmad laga xadfay ow jumlatun amase jumlaba laga xadfay sida kullun oo kaleba weeye tanwiinta kullun ku jirta nuqdo ayaa halkaa taalay iyadana kullun tanwiinta ku jirta oo kale ta saddexaad waa tanwiin lmuqaabala tanwiinka la yidhaha tanwiin lmuqaabala haddaba tanwiinka la odhanayo tanwiin waa ka saddexaadoo sadarkaa ka bilaabmi lahaa tanwiin lmuqaabala waa tanwiinkii afraad baan doonayaa cafwan ee afraad tanwiin lmuqaabala jamac mu'anaf saalim ayuu galaa wahwo tanwiinu waa tanwiinka allaaxiqu haleelaya likelimaatin kelmado xudifad minhaa laga xadfay xarfun xaraf laga xadfay ow kelimatun ama kelmad laga xadfay ow jumlatun ama jumlo laga xadfe cafwan wahwo tanwiinu waa tanwiinka allaaxiqu gelaya liljamci jamaca almu'anasi dhadiga ah assaalimi ee saalimkaa ah ee badqaba sida muminaatin oo kale muminaatin oo kale ereygaa muminaatina tanwiinka ku jira haddaba calaamada labaad ee culima ismiga lagu garanaya waa tanwiin haddaad aragta erey tanwiin sita tanwiintuna afar bay inoogu qaybsantay tanwiinu tankiir ama tanwiin lciwad ama tanwiin lmuqaabala ama eh, tanwiinu tankiir iyo tanwiinu tamkiin waa tanwiin tamkiin iyo tanwiin eh, tankiir iyo tanwiin ciwad iyo tanwiin muqaabala afartaa tanwiinoodba ismi uunbay calaamad u yihiin haddaba laba calaamadood baan maraynaa oo ismigu hadda leeyahay calaamada koobaad waxa weeyaan al calaamada labaadna waxa weeyaan tanwiin labadaa calaamadood ma kulmaan laakiin waa dabiyo biyo haddii ereygu uu al wato tanwiintu waa ka mamnuuc hadduu ereygu tanwiin watana asha ayaa ka mamnuuca waxaynu dareemaynaa alkhafdu waa calaamada saddexaad alkhafdu wey waa khafdihii sida alqalami oo kale markaan idhaahdo waa ismi alqalami oo isminimada ashuna way sheegaysaa khafduhuna wuu sheegaya almasaajidi oo markaan idhaa almasaajidi waa ismi asha iyo khafdaha almar'ati oo kale markaan idhaa asha iyo khafdaha asalna khafdaha saddex qodob ayaa laysku yidhaahdaa hoosdhiga qayb ka mida hoosdhigoo dhan maaha waa hoosdhiga qayb ka mida iyo fudxaha qayb ka mida iyo ya qayb ka mida saddexdaasaa khafdo la odhanayaayo ismiga calaamad u ah qodobka afraad ee ismiga calaamada uhi waa xuruufulkhafdi xuruufta xuruufulkhafdaha ah waayo xuruuftaasi waa min iyo ilaa iyo can iyo calaa iyo fii iyo albaau iyo allaamu iyo alkaafu iyo xataa iyo mundu iyo mudu iyo ruba iyo waawulqasam iyo taawulqasam ereyadaasi ereyga ay ka horeeyaan oo dhani wuxuu ahaanayaa ismi uunbuu ahaanayaa haddaan maalan min soo qaato markaan ku idhaa minka waa min nuuxin minka kaafkaasi inuu ismi yahay waxa calaamadu a ah minta oo sheegaysa isminimada acuudu billaahi min ashayaan ashayaan inuu ismi yahay saddex daliil baan u haynaa waaminta oo xarafka jaar ah iyo asha ku jirta iyo khafdaha dambe calaadana markaad leedahay cala allaahi tawakaltu allah inay ismi tahay saddex daliil baan u haynaa calaada iyo asha iyo khafdaha weeyi fii markaan leenahay afilaahi shakun allaahi inuu ismi yahay saddex daliil baan u haynaa fiida iyo asha iyo khafdaha weeyi bada markaad acuudu bilaahi bilaahi markaad leedahay allah inay ismi tahay saddex daliil baan u haynaa bada iyo khafdaha iyo asha laam markaad leedahay alxamdu lilaahi lilaah markaad leedahay inay ismi tahay allah saddex daliil baan u haynaa laamka iyo asha iyo khafdaha walkaafu anaka shamsi markaad leedahay ereyga shamsi inuu ismi yahay saddex daliil baa loo hayaa waa kaafka iyo asha iyo khafdaha xataa malaci alfajri markaynu leenahay malaci waa ismi malaci inay ismi tahayna waa xataada iyo idaafada iyo khafdaha wamundu wamud ma laqiitu lmucalima mundu yowmi alkhamiisi mundu yowmi yowmidaasi waa ismi munduda iyo waxaan ku garanaynaa iyo idaafada iyo khafdaha mudna waa lamiduun wa ruba markaad leedahay ruba rajulin kariimin laqiituhu ruba rajulin ereyga ruba ah waxaynu dareemaynaa inuu maxa yahay ruba rajulin kariimin laqiituhu ruba waa xaraf ismi bay calaamad u tahay ereygaa rubiihi wa waawulqasamina waa lamidun wallaahi markaad leedahay wa taaulqasamina waa lamidun tallaahi markaad leedahay xuruufunidaa'i xuruufta xuruufunidihii ismibay iyaduna calaamad u tahay maalan yaa muxamadu markaad tidhaahdo muxamed waa ismiyo ahaantan ay ahaatay mid loo dhawaaqayo yaa caliyu markaan idhaahdo cali waa ismiyo inuu ismi yahay waxaad ku garanaysaa dhawaaqan loo dhawaaqayo qodobka lixaad waa alidaafa idaafadu waxa weeye sida aan dareemayno in erey loo idaafeeyo sida cabdilaahi oo kale ereyga cabdilaahi oo kale qalami muxamedin oo kale ereyga qalami muxamedin oo kale ee qalami muxamedin kitaabi ibraahim oo kale ereyga kitaabi ibraahim oo kale haddaba cabdilaahi cabdiga hore inuu ismi yahay waxaynu ku garanaynaa idaafada qalami muxamedin inuu ismi yahay waxaan ku garanaynaa idaafada kitaabi ibraahim kitaabku inuu ismi yahay waxaan ku garanaynaa idaafada calaamada toddobaad waa isnaad sida muxamedun qaa'imun muxamed wuu taagan yahay oo kale muxamedkaa isnaad baa ku jira oo waxaa loo isnaadiyey qaa'imka caliyun jaalisun oo kale isnaad baa ku jira oo caligaa juluuska loo isnaadiyey axmedu daahimun oo kale axmed baa loo isnaadiyey as'ila bayin waxaad caddaysaa calaamata kulli ismin ismi kaste calaamadiisa oo min alamilati taaliya tusaalayaashan soo socdaa ah. tusaalayaashan culima waxaa laynaga rabaa erey kastaa waa ismiye daliilka sheegaya isminimada inaynu halkan ka soo saarno gabayaa ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wainii layasniinii can iljahli wاlkhanaa وعن شاتم ذي القربى خلائق أربعون حياء وإسلام وتقوى وأنني كريم ومثلي قد يضر وينفع وإني أنيق لا يثنيني وحا إقعليا عن الجهل دقدق وحا إقعليا والخنا عورض إيا عيبت وحا إقعليا wa can shatmi dilqurba qaraabacaayidda waxaa iga celiya khalaa'iqun dhaqanno arbacuna fara afar dhaqan buu ilaahay saddex ceebood igaga ilaaliyey buu yidhi ceebta jahligu uu leeyahay jahligu laba macno ayuu luqada ugu jiraa marna waa aqoon la'aan marna waa degdeg iyo madax fudayd hadda kii madax fudaydka ahaa weeye walkhana waa ceebta iyo hadalxumada ilaahay wuxuu igaga dhowray iyo jahliga wa can shatmi dilqurba iyo qaraabacaayidda waxaa la yidhi ninku inuu nacas yahay astaamaha lagu waa kii gabayaagu gabayga ku tilmaamayay ee lahaa ninkani waa nin deeqda iyo meelaha raggu iskugu baaqayana ka habsaama in adeerka dhirbaaxadiisana usoo degdega haddaba afar dhaqan buu ilaahay igu dhowray buu yidhi afar dhaqan ayuu rabbi igu dhowray buu yidhi afartaa dhaqan qodobka koobaad waa xayaaun waa xishood qodobka labaadna waa islaamun islaamnimo muslim baan ahay buu yidhi qodobka saddexaadna wa taqwan waa alla kabaq qodobka afraadna waa anani kariimun anigaa sharaf leh qofka sharaftalina wax badan buu ka xishoodaa wamili aniga oo kale qofka ihi qad yaduru inuu dhibo waa la arkaa wayanfacu inuu waxanfacana waa la arkaa haddaba waxaa laynaga rabaa erey kastoo ismiya inaan halkaa ka soo saarno inii ya-da ku jirta ayaa ismiya daliilkuna waa isnaad layaniini ya-da ku jirta ayaa ismiya ya-da dambe daliilkuna waa min baa geli karto minii baa la odhan karaa can iljahli jahligu waa ismi dliilkuna waa asha wa can shatmi dilqurba shatmi waa ismiyo saddex deliilbaa loo hayaa waa can oo xarf jaar ah waa khafdaha shatmi ku jira waa idaafada dii loo idaafeeyey diina waa ismiyo laba deliil baa loo hayaa waa khafdaha oo ya ah iyo idaafada alqurba loo idaafeeyey alqurba waa ismiyo asha ayaan ku garannay khalaa'iqun waa ismiyo tanwiin baan ku garannay waa maa laa yansarif bay ahaydee waa daruuratu shicri baa loo tanwiiniyey arbacun waa ismiyo tanwiintaan ku garannay xayaaun waa ismiyo tanwiintaan ku garanay islaamun waa ismiyo tanwiintaan ku garanay taqwan waa ismiyo tanwiintaan ku garanay annani ya ku jirtaa waa ismiyo isnaad baa ku jira kariimun waa ismiyo tanwiin baan ku garanay mili ereyga miliga laba daliil baan ku garanaynaa isminimadiisa waa laamku hadda ku jooga miligu waa isnaadka iyo idaafada ya loo idaafeeyey ya waa ismiyo minbaaba geli karto minii baa la odhan karaa alarbiyuuna nimanka reer galbeedka samow waxay ku kor mareen bilcilmi cilmi iyo wakhtiraaci ikhtiraacasho qofku aqoon iyo hal abuur labadaa hadduu isku darsado lama gaadhi karo algharbiyuuna nimankaa reer galbeedkiihi samow waxay ku hormareen ama ay kor ugu kaceen bilcilmi cilmi oo aqoon ah walikhtiraaci iyo hal abuurasho haddaba alharbiyuun waa ismi oo asha iyo isnaad baa lagu garanaya samow wowga ku jiraana waa ismiyo isnaad baa lagu garanaya bilcilmi waa ismiyo saddex daliil baa lagu garanaya bal bada iyo al iyo khafdaha alikhtiraaci waa ismio al iyo khafdaa lagu garanaya fataxa alcarabu carabi waxay furteen alandalusa wadankii andalus la odhan jiray fashafaw waxay caafiyeen annaasa dadka ayay min marad iljahli maradka xanuunkii jahliga ka caafiyeen wawafaw waxay oofiyeen bilcahdi ballantii ayay oofiyeen wahadowhum dadkiibay ku hanuuniyeen asiraad almustaqiima jidka toosan alcarabu waa ismio al iyo isnaad baa ku jira alandalusa waa ismio al baa ku jirta fashafo wowga ku jira waa ismio isnaad baa lagu garanaya annaasa waa ismio albaa ku jirta maradi waa ismio saddex daliil baa lagu garanaya min oo xarfulkhafdaa iyo khafdaha laftiisaee hoosdhoga maradi ku jira iyo idaafada aljahli loo idaafeeyey aljahli waa ismio al iyo khafdaa ku jira wawafo ku jira waa ismio isnaad baa ku jira bilcahdi markaynu doonayno ereyga cahdihi waa ismio saddex daliil baa loo garanaya bada iyo casha iyo khafdaha wahadowhum hadow ku jira waa ismio isnaad baa ku jira humtuna waa ismio min baaba geli karto minhum baa la odhanaya asiraada waa ismio albaa ku jirta almustaqiima waa ismio albaa ku jirta tadakar hadaanka allahu waqca suyuufinaa bibaabin qudaysin waal makaru casiiruun cashiyan tawadda alqowm low ana yucaaru janaaxay daa'irin faa yatiiruu tadakar xasuuso hadaak allah allaha ku hanuuniye waqca suyuufinaa seefaheennu markay isku dhacayeen bibaabi qudaysin albaabka qaadisiya walmakaru ee rogaalcelintuna casiirun ay adkayd cashiyata galabtii xasuuso wadal qowmu raggu ay jeclaysteen low anna bacdahum in qaarkood yucaaru ergise loo siiyo janaaxay daa'irin shimbir labadiisa baal oo fa yatiiru uu ku duulo hadaaka kaafka ku jira waa ismiyo min baa geli karta minka allaahu waa ismiyo isnaad baa ku jira waqca waa ismiyo idaafa ku jirta suyuufi waa ismiyo khafdo iyo idaafa ku jirta naadu waa ismiyo min baa geli karto mina baad odhan kartaa bibaabi waa ismiyo saddex daliil bacda hore oo xalaf jaara iyo khafdaha dambe iyo idaafada qudaysin waa ismio laba deliil tanwiinta iyo sidaynu arkayno iyo khafdaha almakru waa ismio al iyo isnaad casiirun waa ismio tanwiin cashiyata waa ismio al ee idaafa ku jirta alqowmu waa ismio isnaad iyo albaa ku jira bacda waa ismio isnaad baa ku jira humtu waa ismio bacda horta isnaad iyo idaafa ku jira humtu waa ismio min baa geli karta janaaxi waa ismio idaafa ku jirta daa'irin waa ismio khafdiyo tanwiin baa ku jira alcaakifuuna cala alasnaami adxakahum أن الهوانا على أصنامهم عكفا شكرا محمد إن الله أسبغها عليك النوع ما ترى ما ظلها والضفاء alcaakifuuna kuwii dul fadhfadhiyey cala alasnaami sanamyada kuwii dul fadhfadhiyey adxakahum waxa ka qosliyey ana alhawaana dulligii cakafa inuu dul fadhiistay calaa asnaamihim sanamyadoodii shukran mahadsanid muxamedu yaa muxamedu muxamedow in allaha ilaahay ayaa asbaqahaa dhammaystiray calayka adiga dushaada nucmaa nucmo ayuu ku dhammaystiray taraama uu fidayo diluhaa hadhkeegu oo wadafa uu sii dheeraarayo alcaakifuuna waa ismiyo al iyo isnaad baa ku jira alasnaami waa ismiyo calaa iyo al iyo khafdo ayaa ku jira adxakahum humtu waa ismi min baa geli karta minhum alhawaana waa ismi al iyo isnaad baa ku jira asnaami waa ismi calaada iyo khafdaha iyo idaafa ku jirta himtu waa ismi oo bihim babaa geli karta shukran waa ismi tanwiin buu wataa muxamadu waa ismi munaaduu noqday allaha waa ismi al iyo isnaad baa ku jira asbaqahaa haada ugu dambaysay asbaqa ku jirta waa ismi min baa gelaysa calayka kaafka ku jira waa ismiyo calaadan ka horaysaa lagu garanayaa nucma waa ismiyo sida aan dareemayno albu qaadan karaa annucma baa la odhan karaa dillu waa ismiyo isnaad iyo idaafa ku jirta haadu waa ismiyo min baa geli karto minha baa la odhanaya bakaytu cala alciraabi lamaa ra'aytuhaa mudayacata larkaani mabnaaha tudamu bakaytu waan ilmeeyey calal icraabi icraabka ayaan ku dul ilmeeyey lamaa ra'aytuhaa icraabkii markaan arkay mudayacatan arkaan tiirashiisiiyo la dayacay mabnaahaa tuhdamu iyo dhiskiisiyo la duminayo mabnaahaa tuhdamu iyo dhiskiisiyo la duminayo bakaytu haddaba ta'du waa ismiyo isnaad baa ku jira alicraabi waa ismiyo calaada iyo casha iyo khaftaa ku jira ra'aytu ta'du waa ismiyo isnaad baa ku jira haadu waa ismiyo min baa geli karta mudayacata waa ismiyo idaafa ku jirta alarkaani waa ismio al iyo khafdaa ku jira mabna waa ismio isnaad iyo idaafa ku jira haadu waa ismio minbaa geli karta oo minha baa laodhanaya halkaa waxaan kaga soo baxnay calaamadaha ismiga oo toddoba calaamadood culima aynu ka sheegnay toddoba astaamood oo ismiga lagu garanayo ayaynu sheegnay ama toddoba calaamadood oo ismigu uu leeyahay oo lagaga soocayo waxyaabaha kale ayaynu halkaa ku sheegnay ficilku calaamadihii uu lahaa ayaan iyagana doonaynaa halkan inaynu ku tilmaanno ama si aan ku sheegno waa calaamadihii ficilku uu qaadan lahaa baan halkan ku arkaynaa calaamaat lafcaal ficilada calaamadahoogii gaar ahaan ficilkii maadi ayaynu soo hormarinay lilficli maadi ficilka maadi waxaa u sugnaaday calaamaatun calaamado kaiiratun fara badan minhaa waxaa u sugnaaday maayeli kan soo socda taau taniii asaakinatu tada taau taniifka ee reeban ficil maadi oo qura ayay calaamadu tahay milu qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisa oo kaleba weeyi qaalat waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbiyow annaa yakuunu lii seebuu iigu ahaani waladun ilmo walam yemsasnii imaba taaban basharun basharbee qaala wuxuu rabbi ku yidhi kadaalika illaahu sidaasunbuu ilaahay kadaalika sidaasunbuu allaahu ilaahay yakhluqu u abuuraya maa yashaau wuxuu doono haddaba qaalat inay ficil maadi tahay astaanta iyo calaamadda aan ku garanaynaa waa ta'da qaalad ku jirta waka qowli muadini ninka muadinka ah qowlkiisiioo kaleba weeye qad qaamat isalaatu salaaddii ayaa dhowaatay in loo kaco qaamad waa ficil maadi calaamadda aan ku garanayna waa taa u taaniif waka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye gabaya ayaa yidhi idaa qaalat xadaami fasandiquuha faina alqowla maa qaalat xadaami idaa qaalat markay tidhaahdo xadaami gabadha xadaamiihi idaa qaalat markay tidhaahdo xadaami gabadha xadaamiihi hadal markay tidhaahdo fasadiquuha iska rumaysta gabadhaasi hadday hadalba tilmaanto iska rumaysta xadaami hadday hadal sheegto rumaysta fa ina alqowla hadalka dhabtiihi maa qaalad xadaami xadaami kay sheegto weeyaane haddaba ereyga qaaladihi waa ficil maadi inuu ficil maadi yahay daliilkaaan ku garanaynana waa tada calaamadii koobaad ee ficilka maadi halkaasaan kaga baxnay calaamada labaad waa taa facalta weeye kamaa fii hadihi alamilati taaliya sida tusaalayaashan soo socda inooga dhex muuqan doona qaala tacaala alle wuxuu yidhi qaale wuxuu yidhi subxaanaka nasahnidaadee maa yakuunu lii iima aha an aquula inaan idhaahda maa laysa lii bixaqin waxaan xaqi ahayn in kuntu haddaan ahay qultuhu mid yidhi faqad calimtahu ilaahu waad ogtahay taclamu waxaad ogtahay maa fii nafsii waxa nafta igu qarsoon walaa aclamu anuu ma garanayo maa fii nafsika waxa naftaada ku jira innaka adigu anta adigu callaamu lhuyuub waxa maqan oo dhan cilmi baadu leedahay waxaan doonaynaa haddaba culimo iminka kuntu markaan idhaahdiyo qultu iyo calimta qultu iyo kuntuba waa ficil maadi daliilka lagu garanayaana waa taa facalta weeye qaala tacaala alle ayaa yidhi wuxuu in kunta haddaad tahay ji'ta mid la yimid biaayatin faati bihaa la imo in kunta haddaad tahay min asaadiqiin waa kunta iyo iyo kunta saddexda meeloodba ta'da ku jirtaa waa ismiyo iyada isnaad baa lagu garanaya laakiin ficilka ayaa maadiya ta facalta ayaa ku soo aroortay qaala tacaala alle ayaa faatat bihi way la timid qowmaha tolkeed bay ula timid taxmiluhu iyadoo xambaarsan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa maryamu maryamay laqad ji'ti waxaad la timid shay-an fariyan shay aad soo iftirootay laqad ji'ti iminka ereyga ji'ti waa ficil maadi calaamadda lagu garanayaana waa taa facalta ayaa ku jirta qaala tacaala alle ayaa yidhi wadkuruu xusa nicmat allaahi ilaahay nicmadiisa calaykum dushiinna uu idiin nimceeyey id kuntum markaad ahaydeen acdaa'an acdaa oo faallafa uu isku soo dhoweeyey bayna quluubikum quluubtiinnii oo faasbaxtum aad noqoteen binicmatihi bisababi nicmatihi ilaahay nicmadiisa darteed ikhwaanan kuwa walaala ah wa kuntum waxaad ahaayadeen calaa shafaa xufra god baad qarka u saarnaydeen min annaari naar ah faanqadakum wuxuu idinka badbaadiyey ilaahay godka minhaa iyadiibuu idinka badbaadiyey markaan wowga doonayno cafwan ficilka markaan doonayno in kuntum oo kale ama fa asbaxtum oo kale kuntum iyo asbaxtum labaduba waa ficil maadi calaamada lagu garanaya waa taa facalta oo tumtaa ah. halkaa ficil maadi baynu kaga soo baxnay calaamadihii lagu yaqaanay ficil mudaaric baynu halkana ku arki doonaa biidn illaahi tacaala calaamadihiisa ficil mudaaric baan calaamadihiisa doonayna lilficli mudaarici ficilka mudaaric waxaa u sugnaaday calaamaatun calaamado kaiiratun fara badan minhaa waxaa kamida maayeli kan soo socda asiin baa ka mida qaala tacaala alle ayaa yidhi waseyaclamu lkufaaru gaaladu waxay ogaan doonaan liman qofka uu cuqbadan cidhibta wanaagsani ay u ahaatay haddaba se yaclamu ma haysaa siinka ku jira wuxuu sheegaya ereyga yaclamu inuu mudaaric yahay buu sheegaya wasayaclamu lkufaaru gaaladu waxay ogaan doonaan liman cuqbadaan cidhibta wanaagsan cidda iskale wa ka qowli shaaciri gabayaaga qowlkiisaoo kaleba weeye wuxuu yidhi sayadkurunii qowmii idaa jaada jidduhum wafi laylati adalmaa'i yuftaa qadu lbadulu sayadkurunii way xasuusan doonaan qowmii aniga tolkay idaa jadda markuu dhab noqdo jidduhum dhabtu arrimuhu markay qadhaadhaadaan unbay aniga tolkay i tabaan buu yidhi wa fi leylati habeenka adalmaai ee aadka u madoowo ayaa yuftaqadu la tagaa albadru dayaxaba dayaxaba habeenka madoow unbaa la tagaa haddaba sayadkurunii markaan idhaahno sidaan arkayna sayadkurunii ereygaa yadkuru ah wuxuu sheegayaa inuu mudaaric yahay waxaa lagu garanayaana siinka weeyaan sawfaka labaadna waa sawfa qaala tacaala alle ayaa yidhi waaladiina aamanuu kuwa rumeeyey bilaahi ilaahay wa rusulihi rusushana rumeeyey walam yufariquu aan kala saarin bayna axadin axad minhum iyaga ka tirsan ulaa'ika kuwaa sawfa yuutiihim wuxuu siin doonaa ujuurahum abaalkooga ayuu siin doonaa wa kaana allaahu alle waxa weeye hafuuran mid dembiga aad u dhaafa raxiiman aadna u naxariis badan ulaaika sawfa yuutiihim ereyga yuutiihim waa ficil mudaaric waxaanan ku garanaynaa sawfa wa ka gabayaaga qowlkiisoo kaleba weeye gabayaagii ayaa gabay tiriyo oo yidhi وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفى منها الأنامل وكل أناس dadka oo dhan سوfa تدخل waxa geli doonta baynahum dhexdooda duwayhiyaة musiibo tasfaru ay huruud noqoni minhaa musiibada aawadeed alanaamilu xubnuhu سوfa تدخل تدخل waa ficil mudaaric calaamadda sheegaysana waa سوfa qad lafdiga qad yashtariku biha waxa wadaaga almudaaricu iyo wlmaadi wa tufiidu waxayna faa'iidaysaa maayeli kan soo socda ataxqiiq ayay faa'iidaysaa fimaadi maadiga dhexdiisa qaala tacaala alle ayaa yidhi qad aflaxa waxa liibaanay man tazakaa ninka isnadiifiyey wadakara xusay isma rabbihi rabbigii magiciisa oo fasallaa tukaday qad aflaxa xaqiiq bay sheegaysaa qadaasi ficilkay gashayna waa maadi ataqriibu waa taqriib filmaadi maadiga sidaa qad qaamat isalaatu waxa dhowaaday salaadda in loo kaco ereyga qad qaamat isalaatu ah qaamad inay ficil maadi tahay laba deliil baan u haynaayo deliilka u gaarkay waa tada taa qaduna waa inay ficil tahay bay sheegaysa hadda taqriib bay faa'idaynaysaa lilmaadi weeyaane التكفير waa badin في المضاaرc مضaaرca dhexdiisa sida qad yjuudu waxa deeqsi noqonaya inuu deeqo ayaa la arkaa qad yjuudu wuu deeqayaa aljawaadu deeqsigu aad buu u deeqsigu yjuudu waa ficil mdaarc qadii iska gashay takiir bay qadaasi faa'idaynaysa ila waaba deeqsiya inuu deeqaa dee badan tahay ataqliilu waa yarayn fi mudaarici mudaarica qaar ka mida sida qad yajuudu inuu deeqaa la arkaa albakhiilu ninka gacanta adag ama bakhaylkiihi qofku hadduu bakhayl yahay way dhici kartaa inuu wax bixiyo laakiin ma badnide waaba bakhaylin layne kolka waa taqliil maadaamau bakhayl deeq noqon bixinayo way yar tahay halkan waxaan kaga soo baxnay calaamadihii ficilka mudaaric iyo ficilka amar halkanna waxaan doonaynaa inaan ogaano calaamadaha ficilku amar uu yeelanayo mudaaric iyo maadi baan ka soo baxnay amarku wuxuu yeelanayaan halkana ku arkayna calaamaatu ficli lamri waa ficlulamrka iyo calaamadihiisa wahiy dalaalatu waa inuu kutusiyo adalaba dalab waa inuu kutusiyo amarku sidiisaba waa inuu dalabka tusiyo wax samee lagu leeyahay maca qabuulihi isagoo aqbalaya yaa muanasati lmukhaadaba yada la yidhaha yaa muanasati lmukhaadaba qaala tacaala alle ayaa yidhi wa awxaynaa waxaanu u waxyoonnay ilaa ummi muusa muuse hooyadii ayaan u waxyoonnay an irdiciihi nuuji faidaa khifti calayhi markaad inanka u baqdo faalqiihi ku tuur filyami badda ku tuur walaa waxaan doonaynaa ardiciihi ma haysa ardiciihi iyo alqiihi labaduba waa amaro waxaa lagu garanaya amar inay yihiin dalabna way kutusayaan yalmanasat muhaaabana wayba ku jirtaaba calaamaat xuruufi xuruuftu calaamadaha ay lahaayeen wa ama alxuruufu xuruuftii falaysa lahaa uma aha xuruufta calaamatun calaamo siwa cadam qabuuliha aqbal la'aanta aan ahayn calaamaati asmaa asmaada calaamooyinkeega ay aqbasho walafcaal iyo afcaasha fahya haddaba xuruuftu waa bimansilati lxaai xada mansiladeedii oo kale binisbati marka loo eegayo ila alkhaai waljiim khada iyo jiimka sabab xada lagagama geranayn calaamad la'aanta dhibic la'aanta xarafkana saasoo kaleunbaa ismi iyo ficil mid kasta calaamad gooniyaan u samaynay xarafkiina calaamad la'aan baynu nidhi waa halkii xaadu ay ku jirtay buu xarafku markaa ugu jiraa kelmadaha tadriibaatu maxluula waa laylisyo ka shaqaysan layliskan waan ka shaqaynayo maxaa ismiya maxaa ficila maxaa xarafa waa laynaga wada rabaa atadriib awl layliska koobaad istrij waxaad la soo baxdaa kula smin ismi kaste wa ficlin ficil kaste wa xarfin xaraf kaste wabayin waxaad caddaysaa calaamata kullin mid kaste calaamadiisa oo minha iyaga ka tirsan qaalad waxay tidhi ariifatun inanta ariifo la yidhaahdaa maa tabqaa baaqi ma noqonayso daraahimunaa shilimadeennii wamaa binaa inagumana sugno sarafun israaf fiiha iyada aan ku israafno walaa kharaqun iyo maamulxuma toona ina annagu idajtamacad marka ay kulanto yowman maalin un daraahimunaa shilimadeennii dallad waxay noqonaysaa ilaa uruqi اlkhayraat wadooyinka khayrka tastabiqu mid tartan usoo gelaysa laa yaclafu uma soo dunmo adirhamu shilinka almadruubu la dhalaaliya suratanaa shantadeenna laakin yamuru calayha wuu dul maraa wahwa munaliqun isagoo sii tegaya shilinku gabadhani way cabanaysaa odaygeygii bay ku cabanaysaa waxay leedahay xaaji lacag badan baynu qaadanaa oo mushaarkeennu waa lacag badan laakiin haddana shilin inooma dhigmo maa tabqaa daraahimuna laakiin weligeen laba shilin inooma dhigmaan hadduu shilin inoo dhigmana lacagtaa dhigantay waxay tartan u gashaa wadada khayrka maqalkeennaba kuma dhacda iyadoo cararaysay sii dulmartaa oo usii tartamaysa xaggaa iyo maxay dee wixii wadooyinkii lagu bixinayey قال طريفة ما تبقى دراهمنا وما بنا سرف فيها ولا خرقون ina idaa jtamacad yowman daraahimuna dallat ilaa turuqi اlkhayraati tastaabiquu laya'lafuun dirhamu lmadruubu suuratana lakin yamuruu calayha wahwamuun daaliquun qaalad waxay inta caqliga badan ee dariifo la yidhaahdaa maa tabqaa baaqi ma ahaanayso daraahimunaa shilimadeennii wamaa binaa inagana inaguma sugna sarafun israafihaa lacagta aan ku israafno walaa kharaqun iyo maamulxuma toona inaa inaga ida ijtamacad markay kulanto yowman maalin un daraahimunaa shilimadeennii dallad waxay ahaani ilaa turuqi lkhayraat wadooyinka khayrka tastabiqu midu tartamaysa laa yaclafu uma soo dulmo adirhamu shilinka almadruubu la dhalaaliyey suratanaa maqalkeenna لكن يمر عليها wuu dul maraa wahwa munaliqun isagoo sii tegaya jadwalkaa u fiirsada kelmad kasta oo ku qoran waxay tahay hadday ismi tahay hadday ficil tahay hadday xaraf tahay iyo calaamadeedii layliska labaad ee ka shaqaysan kaalaya atadriib ahaani mayiz waxaad kala saartaa bayna alkalaami almufiid kalaamka mufiidka ah wagayr almufiid iyo ka aan mufiidka ahayn maca bayaani sababi sababta adoo sheegaya fiimaa yeli uu ka shaqaysan yahay aduyuufu fii gurfati listiqbaal aduyuufu martidu fii qurfati istiqbaal qolka soo dhoweynta ayay ku jiraan waa kalaamun mufiid maxaa sababay liannahu istakmala shuruud alkalaam laysa caliyun cali ma aha laysa caliyun cali ma aha laysa bikalaamin kalaam ma aha liannahu hayru mufiid mufiid buuna ahayn haadaa kitaabunkani waa kitaab fii yadi baaxithin nin baaxithe gacantiisa ku jira kalaamun mufiid waa kalaam mufiida liannahu istakmala wuxuu dhammaystirtay shuruud alkalaam samictu waxaan maqlay lilbulbuli bulbulkii sawtan cod shajiyan murugo leh shimbirkaa yar cod murugo leh ayaan ka maqlay wa kalaamun mufiid liannahu istakmala wuxuu dhammaystirtay shuruud alkalaam ayuu dhammaystirtay shaahatu waxaan daawaday alazhaara ubaxyadii baan daawaday allatii ubaxyada fi lxadiiqati beerta ku sugan wa kalaamun mufiid liannahu istakmala wuxuu dhammaystirtay shuruud alkalaam halkaa laylisyadii ayaynu kaga baxnay halkana waxaa inoo soo socda laylisyadii laga rabay inuu ardaygu ka shaqeeyo atadriib اlwal layliska koobaad bayin waxaad caddaysaa calaamata kuli ficlin ficil kasta calaamadiisa fii maa yeli waxa soo socda inii tadankartu wاdikraa muariqatun majdan taliidan baydina adacnaahu an natajahta ilى اlislaam fi baladin تجده كالطير مقصوصا جناحاه waan macnaynaynaayo ardaygu haka shaqeeyo inii anigu tadakartu waxaan xasuustay wadikra xasuustu muariqatun qofka way soo jeedisa ama way daciifisaaye majdan sharaf ayaan xasuustay taliidan qadiim ahayd oo biaydiina gacmaheenna un adacnaahu aynu ku dayacnay an natajahta xagga aad u jeedsataba ila lislaami islaamka fii beledin wadanuun tajidhu waad ogaanaysaa ama waad helaysaa ka tayri shimbir isagood u eg ka dayri shimbir baa la moodaa maqsuusan xaalo laga rifay janaaxaahu baalashii shimbir bilaa baalala ayaa muslimiinta maanta la moodaa awoodda shimbiruhu baalashay ugu jirtaayo shimbirtu hadday dacawada iyo bahalka cunaiyo bisadaha waxay kaga baxsataa maxay baalasha way ka duushaa kolkaas shimbir bilaa baalalihi waa awood male bay ka dhigan tahay muslimiintuna meel kastay joogaan waa noocaa hadda sidaas ayay u egyihiin xilligan xaadirka ah ee gabayaagu gabayga tirinayo sayaxfadu lqaari'u qaarigu wuxuu fiyayaa darsahu cashirkiisa bacda aljuhdi intuu dadaal ku bixiyey kadib qaale shaacir gabaya ayaa gabay tiriyo wuxuu yidhi wakhliis lidiin illaahi sadran waniyatan faina aladii tukfiihi yowman sayadharu wakhlis khaalis ka dhig lidiinillaahi ilaahay diintiisa sadran laabtaada iyo waniyata niyadaba faina aladii ka tukfiihi aad qarinayso yowman maalin unbuu sayadharu muuqan doonaa qad yafuuzu inuu guulaysta la arkaa almujtahidu dadaaluhu bimaraamihi wuxuu doonayo ayuu ku guulaysanayaa sawfa yuxbasu waa la xidhi doonaa asaariqu tuuga fi sijni jeelkaa lagu xidhi doonaa bacda muxaakamatihi intii la maxkamadeeyey kadib kharajnaa min asuumaali waalqaalbu khaashicuun ilaa baaladin tawiil kiraamu wataskunuu kharajnaa waxaan ka nimid amaan ka soo baxnay min asuumaal wlqalbu khaashicunkii oo qalbiguna khushuucsan yahay ilaa beledin wadan baanu nimi tawi ay degan tahay alkiraamu dadka sharafta lihi oo wataskunu ay askumaan qaala allahu tacaala alle wuxuu yidhi sayaslaa wuxuu ku guban doonaa naaran naar buu ku guban doonaa naarta oo daata lahabin olol u saaxiiba hanumii ilaa beytin catiiqiin waxawlahu dumuucuul waraa tajrii bishawqin wataskubu gabaygaa markaan tirinayay kacbada agteeda ayaan ka tiriyey laakiin runtii ilaahay waxaan beriyey maalintaa waan helay ilaahay rabbi waxaan ka beriyey waan helay waxaan is ilaahay maxaad waxyaabo badan oo kale ugu dari weyday waa sanadkii uu aabba geeriyooday bay ahayd allahu naxariiste saddex sano ka hor bay ahayd geeridii aabbo ayay ahayd anigoo runtii qalbigayga inkisaar badani uu ku jiro taqsiir iyo qusuur badanna isku nisbaynayo oo isle waalidkii waxba dee xaquu kugu lahaa maadan gudin ayaan hooyo xasuustay markaasaan is idhi warniya hooyo maxaad abaalkeyga ka dhigtaa wallaahi sanadka dambe waa inay xajka timaada ilaahay baan beryey markaa gabaygan hooyan kula hadlayay markan oo kale halummi kaalay baan idhi ilaa beytin beyt kaalay beytka oo catiiqin catiiqa wa xowlahu hareertiisana dumuucul waraa dadka ilmadiisa ayaa tajri qubanaysa bishawqin si kalgacayl ku jiro oo wataskubu daadanaysa beydkaa ilaahay baan kaaga baryay beydkaa ima baan idhi islaalkan gabayga ka tirinayaan sanadkii isla xajkii ku xigay laba bilood kadib baan arkay hooyo joogta waxay ka dhigan tahay markaa isla markaan gabaygaa tirinayay waxay ramadaan bay ahayd ramadaanta xajkii ku soo xigayna rabbibaa ayaa waafajiyey inay waalidku timaado ay soo xajido asalullaha ilaahay waxaan su'aalanayaa an yaxfada inuu xifdiyo bilaad almuslimiin muslimiinta bilaadooda min kulli kaydin shirqool oo dhan inuu ilaahay ka xifdiyo فشر العالمين ذو خمول إذا فاخرتهم ذكروا الجدود فشر العالمين عالمka waxa ugu shar badan dawu khumuulin dad qarsooni u saaxiiba idaa faakhartahum markaad isku faantiinuun dakaruu soo xasuusanaya aljuduuda awowyadood qofku odhanaya aabbahay baa sidan ahaa anaa sidanaba aan ku odhanaynin atadriib aani layliska labaad mayiz waxaad kala saartaa bayna alasmaai asmaada iyo wlafcaali afcaasha iyo wlxuruufi xuruufta mubayinan adigoo cadaynaya calaamata kulin mid kasta calaamadiisa oo mima yati waxa soo socda ya zaa'ira xarama almadiinati faxmadan raba alcibaadi muyaasira alasbaabi xaramka madiine ayaan gabaygan laftiisa ka tiriyey yaa zaa'iran ka buuqanaya xaram almadiinati xaramka madiine ka buuqanayow faxmadan u mahadnaq rabalcibaadi addoommaha rabbigoogii muyasira alasbaabi yasbaxu wuxuu dabaalanayaa alwaladu ilmaha yari fi nahri webiga yasbaxu bay ahayd halkaasi waa yasbaxu eeg ba iyo ya iyo ba kala saa'id ku ah yasbaxu lwaladu ka yari wuxuu dabaalanayaa fi nahri almariidu ka bukaa yarju wuxuu rajaynayaa ashifaa'a caafimaad mara lamxaan kamaa yamuuru shabaabu watawaalaa watawaaraa kamaa yadiibu shihaabu ninbaa geeriyooday oo gabayaabaa gabay ayaa geeridiisii ka tiriyey mara wuuna maray lamxan ilbiiqsi buu nagu maray kamaa yamuru shabaabu siday dhallinyarnimadu noo marto watawaara wuu dhuuntay kamaa yagiibu siduu u dhaco ashihaabu xidigu oo kale nusalii waan tukanaynaa daacatan lirabbina rabbigeen inagoo adeecayna wa adaaan liwaajibina waajibkayna saaran inagoo gudanayna wa dumaaniinatan liquluubina qalbigeenna inagoo dejinayna فمثلك حبلا قد طرغت ومرضعين فألهيتها عن ذي تمايم محولين فمثلك أضو كان بدنا حبلا مذور له بدنا قد طرغت أن هبين مذور كسوغوري ومرضعي يمد شخصينيسة oo fa alhaytuha aan ka mashquuliyey can dii tamaa'ima mid qardhaasa xidhan muxwilin oo sanad jir ah waa ibnu qayim waxa ninki la odhan jiray imruulqays weye imruulqays waa gabaygiisii warada fi lmaali maahmaaha waxa ku soo arooray kullu inaain weel kastiba biladii ka fiihi ku dhex jirunbuu yandax dhididaa taxayarantu fii hargaysa mundu ataytuha famaa caalimun ilaa walinnaasi yadlimu taxayartu waan ku dawakhay fii hargeysa waan ku dawakhay mundu ataytuha xilligaani mid laga bilaabo famaa caalimun maanan arag qof aqoon leh ilaa walinaasi yadlimu waxaad arkaysa isagoo dadka dulmiyayon xumaa iska dhowraynin waa runtii rag badan sidaan kala kulmay ayay ahayd gabaygan hargeysa ayaan ka tiriyey iyo markaan arkay culimo badanoo iyaguun isku maqan qaala tacaala alle wuxuu yidhi sanasimuhu waan calaamadinaynaa cala alkhurduum sanka dushiisaan ka calaamadinaynaa dacawtu limaana banii miswaraan falaaba falaaba yaday miswariin dacawtu waan baaqay limaa naabanii waxa igu dhacay miswaran miswar baan ugu baaqday fallaba ajiibid baa u ahaatay fallaba ajiibid baa u ahaatay yaday miswaran miswar labadiisa gacmood qaala tacaala ilaahay baa yidhi fakulii cun oo washrabii cab oo waqarrii qabowso caynan xagga isha ka qabowso kharajnaa min asuumaali wاljaw baariduun ilaa baaladin ta'wiil kiraamu taskuluu isla gabaygan aanunbaa lahay madaarka sacuudiga ayaan ka tiriyey laakiin waa gabaygii hore oo kharajnaa min asumaali walqalbu khaashicun marka hore waxaan idhi kharajnaa min asumaali waljawu baaridun baan idhi gabayga markaan tirinay waljawu baaridun tanu ahaa kolkaa waxoogaa qoladii sacuudiga qoladii eh, qola aan meelaan gabayga ka tirinayay niman joogay oo markii dambe jaa-isadii oo gabayga laftiisa igu siiyey madaarka jiddo anigoo jooga waxaan diiday agga caruudka marka la joogo iyo naqdiga waljawu baaridun markaa wadanka iyagu aad buu qaboobaa waxa talmiix baa ku jira iyo hoosaasin wadankiina uu kulul yahay xaqiiq ahaan dee sacuudigu waa kulayl oo mukayaf iyo halkaa inaad ku hoos jirta mooye waa kulayl kolkaa waxoogaa waxaan isliyeyna dhibsaninoo waljawu baaridunba walqalbu khaashicun u bedelay cibaada xaj ah maadaamaanu soconnay kharajnaa waxaan ka nimid min asumaal baan ka nimid wljawu baaridun kiyo jawigu qabow yahay ilaa beledin wadan baanu nimid tawi ay degan tahay alkiraamu dadka sharafta lihi oo taskunu ay degan yihiin insha allahu tacala barta ayuu inoogu egaanaya wallahu tacala aclaa waclam